bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacala waxaan joognay baabu wujubi amrihi ahlahu waأwlaadahu اlmumayiziina wasaa'ira man fii raciyatihi bطaacati اllahi tacala ilى akhirihi wacan abi xafsin cumara bni abi slmة cabdillaahi bni abi cabdillaahi bni cabdilasad abuu salamaha magaciisa waaye rabiibi rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka rabiibkiisa waxaa laga wariyey oo umsalama dhashay marka nebigu rabiib u ahaa waa wiil wiil marka xaaskiisa ay dhashay buu ahaa qaala waxa uu yihi kuntu ghulaaman wiil yar baan ahaa fii xijrin fii xijri rasuulillahi sal ll ly slama rasuulka xanaanadiisa ku hoos jiro oo dhexdeeda ah wa kaanad yaddii gacanteeda waxay ahayd tadiishu inay wareegeysa fi saxfati xeerada xeerada ayay ku warwareegeysay fa qaala lii rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulka wuxuu igu yidhi yaa ghulaamu wiilow sami illaaha wiil sami illaaha ilaahay magacow tacaalaa sarrey oo cuntada markaad cunaysa bismillaahi dheh wa kul biyamiinika midigtaada ku cun wa kul mimaa yeliika waxa kusoo xigana cun famaa saalad kama aanay zuulin buu yidhi tilka taadaasi dicmatii inay tahay hay-atu cunideyda hay-ada aan wax u cuno ficlah waa masdaru hay-a famaa zaalad kama aanay zuulin tilka taadaasi dicmatii inay tahay aniga hab cunisteyda bacdu ay bacda daalika taadaas kadib nacam marka idaafa la niyeysan yahay nacam oo marka saasaa ah bacduda loo eh, loogu bineeyey daman loogu bineeyey ayb muttafaqun calayhi wa tadiishu ay e, waxaa weeyaan taduuru ay wareegaysa fii nawaaxi saxfati xeerada dhinacyadeeda waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan saddex aadaab oo aadaabta dacaamka ah iyo waxaa laga qaadanayaa masalada oo baabkaba u baabeeyey e, e, masalada uu baabka u baabeeyey ee iyadoo ah qofka inuu faro ehelkiisa inuu faro yacnii iyo ilmaa dadka yacni tarbiyadooda tarbiyadiisa ku hoos jiro inuu faro dadka marka iyaga inuu faro yacni daacada inuu faro iyo tarbiyada wanaagsan ee hagaagsan iyo waxyaabaha inuu dadkaa faro yaa laga qaadanaya maxaa yeele nebiga wiilkan cumar wuxuu ahaa xanaanadiisa ayuu ku jiray marka nebigana caleyhi salaatu wasalaam waa kaasoo aadaabtiibuu barayaa nacam meesha marka baabka iyo xadiidka ay iska leeyihiin waa halkaas amaa yacni saddexda aadaab ee dacaamka cuntada loo cuno aadaabu dacaamka waxaa weye in bisinka lagu bilaabo gacanta midig in lagu cuno dhinaca kusoo xigtana in laga cuno haddii laakiin cuntadu ay tahay cunto kala duwan waxa la cunaayo qofka agtiisa aysan oolin nooc ka mida cuntada markaa xeerada ku dhex jirto way u banaantah inuu meel kale soo qaato nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxa uu aada iyo aada marka addubaa bahalka la yaraha bocorka ayuu aada u raacraacaya nacam ayb mar anas uu ka sheekeeyey rasuulka caleyhi salaatu wassalaam marka taa waxaa lagu xambaaraa hadday cuntada kala duwan tahay laakiin hadday cuntada hal nooc tahay dhinacaa keliya inaa ka cunto weeyaan dhinac kale inaa u gudubtid ma aha wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalam yaquulu kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi walimaamu raacin wa mas-uulun can raciyatihi warajulu raacin ninku waa raaciyo waa waa yacni mid xil la saaray fii ahlihi ehelkiisa dhexdooda ayuu raaci ka yahay wa mas-uulun can raciyatihi racyadiisana waa la su-aalayaa mid la weydiinayo weeyaan walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjihaa haweentana ninkeeda gurig gurigiisa ayay mas-uul ka tahay wa mas-uulatun can raciyatihaa wixii loo dhiibay dhiibaye qowsaar loogaga dhigayna waa la su-aalayaa waa la su-aalaya iyada waalkhaadimu raacin fii maali sayidihi wa mas-uulun can raciyatihi khaadimkana sayidkiisa maalkiisa ayuu mas-uulayaa loo dhiibay waana la su-aalayaa waxaa loo dhiibay fa kullukum raacin wa mas-uulun can raciyatihi muttafaqun calayhi isagoo kale markaan soo marnay maadaama mas-uul marka lagaa su aalaayo dadkan adiga marka waa dadkan adiga aada mas-uulka ka tahay de mas-uul waxaa uga tahay inaad tarbiyadooda hagaajisid oo daacada ilaahay farto waxa alla ka reebana a ka reebto wacan can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama muruu wlaadakum ilmihii nafara bisalaati salaada oo amra salaada wahum iyaga oo wahum iyaga oo abnaau sabcin toddoba jiro ah iyaga oo toddoba jiro ah sidaa yeela oo salaada fara wahum abnaau sabci siniina toddoba jir iyagoo ah oo toddoba yacni sano jiraan wadribuuhum garaaca caleyha ku garaaca wadribuuhum garaaca caleyha salaada ku garaaca wahum iyaga oo abnaau cashrin wahum iyaga oo abnaa'u cashrin yacni toban jir ana ku garaaca wafariquu baynahum fi lmadaajici wafariquu kala geeya beynahum iyaga dhexdooda fi lmadaajici jiifka ku kala geeya jiifkana ku kala geeya saas uu leeyay nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidun xasanun rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid xadiidkan waxaa laga qaadanayaa marka ilmaha mar hadduu mumayis noqdo oo toddoba jir uu yahay salaadii in la faro wiil iyo gabar wuxuu doonaya ha ahaado salaadii marka in la baro inay tukadaanna la faro marka ma lagu dilaayo markaas hadday ka tagaan ayb toddoba jir markay yihiin toban jir markay yihiin laakiin in lagu canaanto la kululeeyo la xanjafiyo weyaan markaa iyadayb wafariquu baynahum fi lmadaajici jiifkana marka ku kala geeya oo gabdhaha iyo wiilasha ha isla seexinina waa tarbiya marka min bidaaya laga soo bilaabayo nacam waxyaabaha marka foosha xun ee dhaqamada gaalada ah ka maqlaysid oo ninbaa gabadhiisa u tegay iyo ninbaa walaashiisa u tegay iyo waxyaabahaas o dhan waxay ka imaadaan ay ku salaysnaadaan marka tacaaliimtan iyo kale laga tago dadkuna ay daacada ilaahay ka tagaan oo ay iska noqdaan ay ku noolaadaan xayaata bahiimiya nolol yacni xoolo camal ay ku noolaadaan ayb walafdu abi daawuud muru sabiya sabiga fara bisalaati idaa balaga sabca siniina toddoba sano marka uu jiro baabu xaqi aljaari waalwasiyati bihi deriska xaqiisa cadayntiisiibuu u baab yahay iyo walwasiyati bihi isdardaaran layskula dardaarmo in deriska loo ixsaan falo qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wacbud ullaha alla caabuda walaa tushrikuu hala wadaajinina bihi ilaahay cibaadadiisa shay-an waxba wabilwaalideyni wa axsinuu u ixsaan fala bilwaalideyni labada waalid labada waalid ixsaanan ixsaan fal o ixsaan fala wacan abi huraya waxaa laga wariyey sabrata bni macbadin aljuhaniy radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam callimuu sabiya asalaata sabiga salaada fara bara yacni lisabci siniina toddoba sano libuluuqi sabci siniin toddoba sana jirit gaaritaankeeda ku bara wadribuuhu caleyha ku garaaca ibna cashrin yani toban eh, toban jir marka uu yahay xadiidun xasanu rawaahu abu daawuud watirmidiy wa qaala xadiidun xasan walafdu abi daawuud muru sabiya bisalaati idaa balaga sabca siniin ayb baabu xaqi ljaari walwasiyati bihi qaala allahu tacaala wacbud allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa axsinuu bilwaalideyni bilwaalideynina u ixsaanfala ixsaanan ixsaanfal wa bidil qurbaa qaraabada ka u saaxiibkaana u ixsaanfala walyataamaa agoonka u ixsaanfala waalmasaakiini masaakiinta u ixsaanfala waljaari dilqurbaa qaraabada deriska uwaljaari deriska u ixsaanfala deriskii daydil qurbaa qaraaba dhawaanshada u saaxiibka ah waljaari deris u ixsaanfala deriskii day aljunubi fogaa wasaaxibi biljanbi iyo waalsaaxibi oo ixsaanfala saaxibka biljanbi dhinaca kugu hayo wabni sabiili jidka inankiisa midka musaafirka ee jidku jooga ah iyo maa malakat aymaanukum midigyadiina waxay hanteen ayb aayadda marka deriskii baa ku jiro isagoo dhowr siyaaboodba loo sheegay inuu qaraabo kula yahay iyo inuunan kula ahayn labada kolba deriska inuu xuquuq uu kugu leeyahay ayb wacan ibni cumara wacaa-ishata radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waxau yihi maa zaala jibriilu jibriil kama aanu zuulin yuusiinii biljaari dariska inuu igula dardaarmayo xataa danantu ilaa aan ka maleeyey annahu isagu sayuwarisuhu inuu dhaxal siinayo muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen maa saala jibriilu jibriil kama zuulin yuusiinii biljaari deriska inuu igula dardaarmayo oo waxa uu dardaarmaya waa deriska in khayr loo sameeyo yuu ku dardaarmaya xataa danantu ilaa aan uga maleeyay annahu sayuwarihuhu inuu dhaxal inuu dhaxal siinayaba ayb oo deriska ou dhaxalka wax qeyb kasoo gelinayaba aan uga maleeyay marka deriska in aada iyo aada xuquuqdoodu ay weyn tahay buu xadiidku cadaynayaa wacan darin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam yaa abaa dar idaa dabaqta maraqatan maraq haddii aad karinayso fa agthir maa ahaa biyaheeda badiya biyaheeda badi watacaahad jiiraanaka deriskaagana kula faajo faajo oo yani kula yani dadaal ayb oo deriskaaga yani kula ugu ixsaan falo si gaarsii rawaahu muslim wa fii riwaayati lahu can abi darin qaal ina khaliilii sala allahu alayh waali wasalam wadaageygii awsaanii waa ii dardaarmay de nebiga waxaa la yihi wuxuu yihi low kuntu mutakidan khaliilan latakhadtu abaabakrin khaliilan buu yihi walaakin saaxibukum khaliilu raxmaan oo kamaa qaala sala allahu alayh waali wasalam haddaan aniga wadaay samaysanaayo abuubakaraan waday ka dhiga lahay yani laakiinse waxau yihi saaxiibkiin isagaa iska wadee waa raxmaan allah raxmaanka khaliilkiisa waay wadaygiisa waay marka haddaana halkaana marka wuxuu leeyahy awsaanii khaliilii ee ina khaliilii awsaanii buu leeyahy abuudar labada xadiis iskama hor imaanayaano hadda khulladaani waxaa weeyaan abuudaray ka imaanaya nacam abuudar wadaaygiisa rasuulka waay sal alla ly salam laakiin rasuulka wadaay aan alla ahayn ma laha isaga naam saasaa ibnu xajar oo marka ku jamciyaa idaa dabakta maraqan haddaad kariso fa agtir maa-ahu biyihiisa badi huma ndur eeg ahla beytin reer min jiiraanika deriskaaga ka mid ah fa asibhum ka asiibsi minhaa maraqa xaggiisa bimacruufin si la yaqaano uga asiibsi macruufa wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sal allahu alayh ali wasalama qaal wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min ayuu yidhi qiila man yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waa ayo qaala waxa uu yidhi alladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah alladii midka laa ya'manu aanay ka nabadgelaynin jaaruhu dariskiisa bawaa'iqahu waxyaaba shartiisa aynan ka nabadgelaynin muttafaqun calayhi wa fii riwaayati limuslimin laa yadkhulu ljannata jannada ma galo man laa ya'manu jaaruhu dariskiisa kaysan ka nabadgelin bawaa'iqahu shartiisa marka shartaada waa inay dariska ka nabadgalaan iyo ehelkaaga shartooda waa inay deriska ka nabadgalaan ayb wa canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama albawaa'iqu alghawaa'ilu washuruuru alqawaailu yani waa xumaanta iyo washuruuru sharta wa canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yaa nisaa almuslimaat haweenka muslimaadka ahow laa taxqiranna jaaratun deris aanay xaqirin lijaaratihaa deriskeeda walow firsana shaatin ri majinteedba ha ahaatee yani waxba kala xaqirin muttafaqun calayhi waa soo marna xadiidkan oo kale wa canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal laa yamnac jaarun deris yaanu diidin jaarahu deriskiisa yaanu u diidin an yakrisa inuu muto ou tallaalo khashabatan loox ama geed fii jidaarihi deriskiisa gidaarkiisa inuu ku muto yaanu u diidin musbaar inuu ku kawsado alwaax inuu yani kasoo inuu saarto alwaax saqafkiisa ka imaanaya inuu saarto derbigiisa yaan u diidin uma yaquulu abuu hurayra abuu hureyra wuxuu dhahayay markaa maa lii araakum canha mucridiin maa maxaa maxaa maa lii araakum maxaan idiin arkayaa mucridiina canhaa maxaan idin arkayaa kuwa kasii jeeda inaad tihiin canhaa sunnadan sunnadan yacni aan idiin sheegay kuwa kasii jeeda inaad tihiin maxaan idiin arkayaa wallaahi baan ku dhaartay la armiyanna ridee oo ridee bihaa sunnadani bayna aktaafikum garbihiina dhexdeedaan ku ridayaa garbihiina dhexdeeda ayaan ku ridayaa waa idinku tuurayaa aniga nacam muttafaqun calayhi marka derisku in xuquuqda uu ilaaliyo ruwiya khashabahu bilidaafati baa la wariyay waaljamci khashabahu tiirarkiisa alwaaxyadiisa wa ruwiya khashabatan bitanwiini cala alifraadi oo mufrad laga dhigo wa qowluhu maa li araakum canha mucridiin yacni can hadihi sunna sunnadan maxaa uga sii jeedaan waxaan idin arkayaa inaad uga sii jeedaan wa canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri qofkii alla ee aakhiro rumeeyey falaa yu'di di jaarahu dariskiisa yaanu dhibin waman kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri qofkii alla ee aakhiro rumeeyey falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo waman kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir qofkii alle ee aakhire rumeeyey falyaqul khayran khayr hadhow ow liyasmut ama haiska ow liyaskut ama ha iska aamuso muttafaqun calayh ayb marka waxaa weeyaan falaa yu-di jaarahu maxalu shaahidka deriskiisa yaanu dhibin qofkii alle alle iyo aakhire rumeeyey oo yacni tilmaan qof alle iyo aakhire rumeeyey ma ahan in deris deris dhibis inuu deriskii dhibo ayb wacan abi shurayxin اlkhusaaciy radia allahu canhu ana اnabiya slى اllahu alayh ali wasalama qaal man kana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir qofkii alla i aakhiro rumeeyey falyuxsin ilaa jaarihi deriskiisa ha u ixsaanfalo tii hore dhibka haka daayay ahayd midaana yani dhibkana haka daayo hana u ixsaanfalo daba tanna ixsaanfalkii weeyaan wman kana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfahu waman kana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut aw liyaskut rawaahu muslim bihada lafd lafdigan buu ku wariyey warawa albukhaariyu bacdahu bukhaarina xadiidka qaarkii buu wariyey wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuullah qaalat waxay tiri qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina lii jaarayni laba deris baan leeyahay fa ilaa ayihimaa uhdii koodee baan labadooda u hadiyeeyaa qaala waxa uu yidhi ilaa aqrabihimaa minka baaba kan adiga xaggaaga xagga eh, ilaa aqrabihimaa kan u dhowaansho badan minka adiga kuu dhowaansho badan baaban xagga albaabka yacnii midka albaabkaaga soo xigo ugu dhowaansho badan xagga albaabka eh, kaasi marka deriska laftirkiisa sii kale eh, xuquuq xuquuqda lagu sii kala hormarinayaa rawaahu lbukhaariyu wacan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam khayru lasxaabi cinda allahi tacaala asxaab ilaahay agtiisa kuwa ugu khayrka badan khayruhum lisaaxibihi weeyaan saaxibkiisa midka ugu fiican oo ugu khayr badan oo wanaag kula dhaqmo qofka saaxiibkiis ah wa khayruuljiiraani derisna kuwa ugu khayr badan cindallahi tacaala alla agtiisa khayruhum lijaarihi waa midka deriskiisa ugu khayr badan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan ayuu baabu biri alwaalideyni wa silati alarxaam labada waalid u baari noqoshadooda iyo wasilati alarxaami qaraabo xiriirinta waxa kusoo aroora caddayntoodiiba u baabihe qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalideyni ixsaana waaxsinuu bilwaalideyni ixsaanan yani isaan fala ilaa aakhiri alaaya aayaddan waa soo marnay wa qaala tacaala waataquu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam waataquu llaha alla ka cabsada allihii allihii alladii allihii day tasaahaluuna tasaa aada isku weydiisanaysaan bihi isagaa wax isku weydiisanaysaan wal arxaama arxaamtana iska ilaaliya oo iska ka dhowrsada inaad goysaan qadiico ka ilaaliya ayb wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi waladiina kuwa yasiluuna xiriirinayaan maa wixii amara allahu alla uu faray bihi maagaba an yusala in la xiriiriyo wa qaala tacaala wawasayna alinsaana insaankii baanu u dardaaranay biwaalidayhi baanu u dardaaranay labadii labadiisii waalid baanu ugu dardaaranay an yuxsina ilayhimaa inuu ixsaan falo xusnan wanaag ama an yucaashirahumaa inuu kula dhaqmo xusnan wanaag waqaala tacaala alla waxa uu yidhi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu xukumay oo waajib yaalay anlaa tacbuduu inaydnan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane wabilwaalideyni labadii wa tuxsinuu inaad u ixsaan fashaan bilwaalideyni labadii waalid ixsaanan ixsaan fal imaa yabluganna cindaka alkibara imaa yabluganna haddii uu gaaro cindaka adiga agtaada alkibara weynaan axaduhumaa midkood ou gaaro oo mase kilaahumaa labadoodaba ay gaaraan falaa taqul lahumaa ha u dhihin uffin uf ha u dhihin walaa tanharhumaa ha horarin oo ha canaananin waqul lahumaa waxaa u tiraahdaa qowlan hadal kariiman wanaagsan waqfid raarici lahumaa iyaga u raarici janaaxa dulli dulli garabkiis u raarici waqfid raarici lahumaa iyaga janaaxa dulli dulli garabkiis u raarici yacnii waxaa weya u tawaaduc hoos iskugu dhig waalidka nacam ha kasan taagin min araxmati naxariis darteed sidaa u yaal waqul rabbi waqul waxaa tiraa rabbi yaa rabbi rabbiyow irxamhumaa u naxariisa kamaa sidii rabbayaanii ay iisoo tarbiyeeyeen sagiiran xaal aan ahaan oo yar siday iisoo barbaariyeen oo kale wa qaala tacaala alla waxau yidhi wawasayna alinsaana insaankii baanu u dardaaranay biwaalidayhi labadiisii waalid baanu u dardaaranay xamalatu way xambaartay ummuhu hooyadiis wahnan calaa wahnin shiddo yacnii dhib culays calaa wahnin culays korkiisa ah wa fisaaluhu <clears throat> wa fisaaluhu <clears throat> naaska go-itaankiisana fii caameyni laba sano dhexdoodu ahaaday <clears throat> anishkur lii anishkur ay ay ay ay ushkur shukri lii aniga igu shukri waliwaalidayka labadaada waalidna ku shukri wasiyada marka waxaa la dhihi karaa marka wasiyada marka iyada macno qowl bay wadataa marka anta tafsiiri waa laga dhigi karaa haddii kalena waxaa la dhihi karaa anishkur lii anishkur baan u dardaarana lii aniga igu shukri waliwaalidayka ushukri labadaada waalid ku shukri can abi cabdiraxmaan cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal sa'altu nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigan su-aalay ayulcamali axabu ila allahi tacaala camalkeebaa alla agtiisa loogu jacayl badan yahay qaala waxa uu yidhi alsalaatu calaa waqtihaa salaad waqtigeeda korkiisa lagu tukado qultu huma ayu qultu waxaan idhi huma ayu maxaa ku xigo qaala biru lwaalideyn labada waalidoo loo baarinimo falo qultu huma ayu qaala aljihaadu fii sabiili illah ilaahay jidkiisaoo lagu jihaadoo lagu halgamo muttafaqun calayhi marka birulwaalideynka ayaa maxalushaahidkiisa uu yahay oo acmaasha kuwa ugu waaweyn buuba ku jiraa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama laa yajzii waladun wiil la dhalay walad la dhalay uma gudo waalidan waalidkii dhalay ilaa uma abaalgudo ilaa an yajidahu inuu helo mooyaane mamluukan isagoo laleeyahay addoon ah fayashtariyahu ou iibsanayo marka fayactiqahu marka uu xuroobo rawaahu muslim xornimada bani aadamka waxa uu helo wax ugu weyn waay nacam wax aada iyo aada u weyn islaamnimada kadib qofku inuu xor ahaado qof kasta waa jecelyaha nacam marka waalid wiil waalidkiis uma abaalgudo ilaa waalidkiio addoona ah inuu arko ee uu lacag u tiriyo ninka iska leh dabadeedna waalidka usaa ku xoroobo mooyaane marka waalidkaaga adiga maba yeelo kartid ba nacam bimujarad aada gaddo ood ninkii lacagtii u tiris waaba xoroobayba asaga marnaba lagama yaaba inuu inta milkigaaga kusoo wareego waalidka adiga uu addoon kuu noqdo taas wax dhacaayo maba ahba nacam ayb islaamka marka waalidka mansilo weyn uu gaarsiiyey soo ma garan haddii walciyaadu billaahi waalidku hadduu ilmihiisa wax uga dhacaan dhacaanuu dilo ma loo qisaasayo tiir ma loo soo taagayo nacam wa canhu isla abi hureyra waxaa laga wariyay ayda radia allahu canhu ana rasuula llahi sal ly slama qaal man kana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfah waman kana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri qofkii alle aakhire rumeeyey falyasil raximahu qaraabadiisa ha xiriiriyo waman kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran ow liyasmut khayr ha sheega amaha iska aamusa muttafaqun calayhi wa canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam in allaha tacaala alleh khalaqa alkhalqa khalqigiibuu abuuray xataa idaa faraqa minhum marku ka dhammaaday oo uu markaa khalqigii abuuray qaamat iraximu qaraabadii ayaa istaagtay faqaalad waxa ay tihi haadaa kan maqaamul caa'idi mid magangalayo maqaamkiisii iyo booskiisii weeyaan bika adiga ku magangalayo min alqaiicati kaa magangalayo goyn qaala waxa uu yidhi nacam hah alla wuxuu yidhi amaa tardayna miyaadan raalli ku ahayn an asila inaan xiriiriyo man wasalaki qofkii ku xiriiriyo wa aqdaca aan gooyo man qadacaki qofkii ku jaro qaalat balaa bay tiri qaala fadalika laki fadalika kaagaasi laki aduu kuu sugnaada oo aada leedahay uma qaala rasuulu llahi sal ly slam iqra'uu in shi'tum haddaad doontaan akhriya fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa arxaamakum fahal casaytum ma mudan tihiin in tawallaytum haddaad jeesataan can ilxaqi ama in tawallaytum haddaad idinku maamul maamulayaal noqotaan wax maamushaan an tufsiduu fi lardi inaad dhulka fasaadisaan oo watuqadicuu aada goysaan arxaamakum qaraabadiinna aada goysaan ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan lacanahum llaahu alla ou lacnaday fa asamahum alla subxaanahu watacaala waa maqal tiray wa acmaa absaarahum aragyadoodiina waa arag tiray nacam boqol lixdan iyo sideed wa acmaa absaarahum aragyadoodiina waa arag tiray muttafaqun calayhi wa fii riwaayati lilbukhaariyi faqaala allahu tacaala man wasalaki qofkii adig ku xiriiriyo wasaltuhu waan xiriirinayaa waman qadacaki qofkii ku gooyana qadactuhu waan gooyey waa goynayaa sidaas waa marka qaraabadii la siiyey iyadana marka nacam qaraabada marka qofkii xiriiriyo ilaahay subxaanahu wa waa isna xiriirinayo qofkii gooyana allah goynayo subxaanahu watacaala ayb wa fii riwaayati lilbukhaariyi faqaala allahu tacaala nacam wacanhu canhu dhe abu hureyra isla abi hureyra xaggiisa waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal jaaa a rajulun ilaa rasuuli sal ll ly slam nin baa nabiga u yimid faqaala waxau yidhi yaa rasuula allah man axaqu nnaasi dad yaa ugu xaqnimo badan bixusni saxaabatii la saaxiibtinimadeyda wanaageeda yaa ugu xaqnimo badan inaan wanaag kula saaxiibo qof qaala ummuka hooyadaa buu yidhi huma man qaala huma man buu yidhi qaala ummuka qaala huma man qaala ummuka qaala huma man qaala abuuka aabbaha wa fii riwaayatin yaa rasuula allah man axaqu nnaasi bixusni suxba yaa dadka yaa ugu xaqnimo badan wanaag inaan kula noolaadon kula mucaamilo oon kula saaxiibo qaala ummuka uma ummuka huma ummuka huma abaaka nacam hooyadaa huma ummuka hooyadaa huma ummuka haddana hooyadaa uma abaaka huma adnaaka adnaaka nacam markaa dabadeed yacni aabbahaa nacam ayib marka abaaka waxaa la dhihi karaa marka huma markaa dabadeed bira abaaka aabbaha u baarinimo fal marka abaaka saas mansuub marka inay saa ku noqoto luqadii kale inay iska tahayna waa suurtagal oo abaaka markaa la macneeyo qasriga nacam oo qasri laga macneeyo oo min baab yacnii tii ay dhihi jireen mukrahun akhaaka laa badal ay ku keeni jireen oo kale w nacam ayib oo luqa iyadana jirto waayo luqatu lqasri nacam ayb oo qasruhaa min naqsihina ashharu ayib marka wuxuu yidhi uma adnaaka uma adnaaka adnaaka kuu dhowka kuu dhowka bacdi oo saa ay u socoto wاsaxaabatu bimacna suxbati weeyaan wa qowluhu huma abaaka haakada huwa mansuubun bificlin maxduufin ay huma bira abaaka waa kaasa aabbaha u baarinimo fal wa fii riwaayatin huma abuuka wahada kan waadixun iska waayo yiri nacam xataa kan kaleo abaaka waadix waa noqon karaa nacam wallahu aclam nacam maxaa yeelay luqadaas qasriga haddii la sameeyo soo maha nacam abun aqun xamun kadaka wahanu wanaqsu fi hada alakhiiri axsanu wafii abin wataaliyeyhi yanduru wa qasruhaa min naqsihinna ashharu nacam qasriga marka waaba naqsiga asagaa kasoo dhowba nacam marka qasri inay tahayna waa suurtagal marka oo abaaka ay marfuucba tahay nacam wartama umaka ku cadfan tahay wacanhu can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalam qaal raqima anfun marka hooyadu saddex jeer baa laysku xijiyey aabahana mar baa la siiyey nacam maxaa yeeley waa ka dhib badan tahay oo waa ka dhib badanna waa soo maraysaayo calooshiiba ilmaha kusii daayo waa nuujinaysaa oo maanta dhan iyada unbay la tacalluq badan ay laleeyihiin inta ay tacalluq aabba laleeyihiin ilmaha intay hooyo laleeyihiin wax isku dhow ma aha nacam islaamku marka taasuu cinaayo badan oo siiyey hooyada marka waxaa weeyaan meel aad iyo aad iyo aada u weyna xagga baarinimada iyo yacni in loo baarinimo falo laga gaarsiiyey nacam waxyaabahan hadda waxay ka mid tahay waxyaabaha islaamka oo yacni birulwaalideynka iyo silatul arxaam waxyaabaha islaamka oo aada iyo aada maxaasintiisa laga dheehan karo nacam beynamaa laakiin eh, haddaad aragta xadaaraadkan kale iyo dadadkan kale oo iyagu marka xadaarada sheeganaayo waxaad arkaysaa qaraabana meel kuma oga waalidna meel kuma oga marka noloshooda dhanba waa nolol marka waxaa weeyaan eh, qofka daciifkaa ah wax uu ku yahmalaha nacam intuu xoogga leeyahayna waxaa weeyaan qofkaani eh, dawladu canshuur u shubaa inta kale markuu xoog beelana hadda waxaa weeyaan marka eh, iyagii unbaa marka meel wax siisiiyo hadhowna marka meela hadduu ismaamuli waayana meelay ku hayaan marka waxaasoo dhan mar qofkii isaga dhan waa isla hadlayaa marka eh, cudurro badan oo nafsi ah baa ku imaanaya laakiin qof ilmihiisii iyo ilmahay sii dhaleen ay u joogaan oo marka ay yani ixsaan u sameynayaan oo la sheekaysanayo oo la nool yahay oo weli ay isku xiran yihiin dadkii waxaa weeyaan cudurrada nafsiga waa ku yartahay nacam wadamada islaamka ayagoo dhibka ka jiro la ogyahay yani cudurada nafsiga haddana aaday ugu yaryihiin baynamaa yacni dhibkaas hadduu ku dhici lahay dadaan diin lahayn maxaad u malaynaya marka kulligooda cudurro nafsi ay ku wada dhici lahaayeen marka iimaanka in ilaahay looga mahadiyo waa nacam ayb oon dheeldheel lagaaga siidin iimaanka lagaaga qaadanin ayb marka wa canhu can innabiy sala allahu alayh ali wasalam qaal ragima anfu san ayaa caroobay huma ragima anfun san ayaa caroobay huma ragima anfu man qof sankiis ayaa dhulka dhacay makinaa yacni dulli waay ma ogta sankaaga markuu wejigaaga dhulka ku dhaco huma raqima anfu man qof sankiis ayaa dulloobay adraka abaweyhi labadhul dhacay adraka abaweyhi labadiisa waalid soo gaaray cinda alkibari nacam weynaan kusoo gaaray axadahumaa midkood ow amasakilayhimaa ama labadooda soo gaaray falam yadkhul iljanna ee aan jannada gelin rawaahu muslim fursad baa dhaaftay ninkaas yacni wa canhu radia allahu canhu ana rajulan qaala yaa rasuula allah ina lii qaraabatan qaraabo ayaan leeyahay buu yidhi asiluhum waan xiriiriyaa wayaqdacuunii waa i gooyaan wa uxsinu ilayhim waa u ixsaan falaa wayusii'uuna ilaya waa i xumaynayaan iyaguna wa axlumu waan u dulqaata canhum xaggooda wayajhaluuna calaya waa igu gardaroonayaan ayagana fa qaala nebigu waxau yidhi la-in kunta kamaa qulta sida aad sheegtay hadaad tahay sidan aad tiri haddaad tahay fa ka'annamaa waaba adiga oo tusifuhum hambisiinaayo almalla raran kulul nacam raran kulul adoo hambisiinaayo afka ugu shubayo oo kale ayaa ayaa ayaa yacni waa sidaas oo kale ayaad la mid tahay walaa yazaalu macaka ka zuuli maayo min allahi alla xaggiisa ka zuuli maayo dahiirun ku kaalmeeyo calayhim iyaga korkooda kaaga kaalmeeyo maadumta calaa dalika intaa sidaa tahay marka wuxuu leeyahay eh, qaraabadu marka hadee iyaga adi aada xiriirinaysa iyaga ku goynayaan oo aada u dulqaadanayso iyaga ku dhibayaan waa fa kaanamaa tusifuhum lmalla iyaga unbaa dhib qaba wa nacam raran yaad hambisiinaysaa ood afka ugu shubaysaa nacam amaa adiga soomaha maaha ilaahay baa ilaahay baa wuxuu kuu samaynayaa mid adiga kuu kaalmeeyo ayaga kaaga kaalmeeya waxba ku dhibi maayaan wa tusifuhum bidami taa-i ta la godaa la aqriyay wa kasri siini lmuhmalati siintii la dhibic tirayna la hoos dhigo wa tashdiidi ilfaa-i fa-da oo la shido waalmallu bifatxilmiimi weeyaan wa tashdiidi laami laamka oo la shido wahuwa aramaadu alxaaru waa dambaska kulul waa waa raranka ay kaanamaa tudcimuhum kaanamaa tudcimuhum waa sida adoo quudinayo alramaad alxaara yacni dambas kulul adoo quudinayo afka ka hambisiinayo kale eh, nacam saasoo kale wahuwa tashbiihun weeyaana waa tashbiih limaa yalxaquhum waxa haleelaayo oo min alithmi dembi ah ayaa raran lagu shabahay bimaa yalxaqu waxaa haleelaayo aakila aramaadi min alalam yacni waxa iyaga haleelaayo oo dembi ah ayaa waxaa lagu shabahay ninka raranka cunaayo waxa uu dareemayo xanuun nacam ninka raranka cunaayo xanuunka uu dareemayo iyo waxaa laysku shabahay dembiga nimankaas soo gaarayo nacam marka qof qaraabo ku xiriirna adna inaad goyso markuu kuu naxariista inaad ku gardarooto isin la ilaaliyo way nacam walaa shay-a calaa haada almuxsini ilayhim qofkaan iyaga u ixsaan falayana waxba korkiisa ma aha nacam laakin yanaaluhum waxaa haleelaya iyaga ithmun cadiimun dembi weyn muxuu ku haleelaana bitaqsiirihim ka gaabinta iyo gaboodfalka fii xaqihi isaga xaqiisa ay ku gaboodfaleen wa idkhaalihim iyo gelintooda al adaa dhibka ay geliyeen caleyhi isaga korkiisa wallahu aclam wa can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal man axaba qofkii jeclaysto an yubsada lahu fii risqihi risqigiisa in loo waasiciyo wa yunsa'a lahu looladib loo dib dhigo fii atharihi raadkiisa falyasil raximahu qaraabadiisa xiriiriyo qofka jeclaysto risqigiisa in loo waasiciyo oo basdu risqi in loo sameeyo qofka rabo wa yunsa'a lahu fii atharihi raadkiisana la dibdhigo bimacnaa cumrigiisa la dheereeyo falyasil raximahu qaraabadiisa xiriiriyo muttafaqun caleyhi xadiidka marka labada ma laba macnaa ku jirto cumrigan cumrigan yacni laga faaruq noqday ayb cumrigan marka yacni waxaa weyaan laga faaruq noqday isaga ayb cumrigan laga faaruq noqday sideebaa oo la qoray sidey ku dhici kartaa marka in qofkaani haddana cumrigiisa loo loo loo loo loo dha loo dheereeyo haddiiba la qoray see loo dheereyna haddana camalkan haddii uu sameeyo waa loo dheereynaya layidhi ma kii u qornaya laga tirtira markaasaa la dheereynaa culamada badankood marka waxay ku tageen laba macno cumrigaa loo barakeyna nacam oo mathalan qof waxa ay dadku dadka isaga lamidka ah ee yacni ficiis ah waxa ay qabtaan boqol sano ayuu isaga konton sano ku qabanayaa qabanayaan cumri marka kaanahu inuu boqol noolaayo la moodaa nacam ayb soo ma garani waa alimaamu nawowi haddii cumrigiiso ilaahay ugu barakeeyey meel dheer bayaanan aadin musanifka kitaabka qoray afartan iyo shan sano ku dhintay waxa uu kitaab qoray maktabad maktabaadka islaamka oo kitaabadiisii laga waynaa ma jirta nacam kitaabkan riyaadu saalixiinka kugu filanba nacam meel aan lagu akrinaynin caalamka islaam jooga ma arkaysid nacam marka de cumrigiisa ilaahay uma barakaynin marka nacam ka-annamaa waxaad mooda hadda inuu nool yahay oo kale nacam walidaalika marka culamaa dadka waxay dhahaan jaahilku qofka jaahilka ah isagoo joogo isagoo joogo nool ayaa la weysan yahay nacam qofka caalimkaana isagoo dhintayaaba dadka dhex jooga nacam dikrigiisa iyo magaciisa iyo nacam markau dhintaa yani waxaa weeyaan wanaaggii ummadda uu haya ayaa la garanaa markaasaa wanaaggiisii baa weli lasii wadayaa nacam wafii leylati dalmaai yuftaqadu lbadru waxaa kaloo marka macnahaas marka isaga waa kaasaa wayna badan yihiin culimmada badankood yacni waktiga ay noolaayeen haddaad aragtay iyo waxa ay qoreen maanta annaga waxaa weeyaan haddii nala siiyo cumri afar boqoloo sano ah waxaan hubnaa yacni inaan inta ibnu xajar qoray ama nawowi qoray inaanan qori karin nacam xasili karinna nacam soo ma karan afar bilood oo tambiiha ku xifdiyey imaamu nawowi afar bilood ayuu tambiiha shiraazi shiraazi uu ku xifdiyey marka maxaad maleynaya marka cumriga marka barakadiis waa kaasaa ama ama sheikhulislaam ibnu taymiya isna noocaasoo oo kale ahaa oo dadka waxa ay usbuuc ku qoraan oo isaga maalin ku qori jiray dadkii marka waa ka horeeyaa soo maa eh, waxa uu juhuud bixiyaadna ka fahmaysaa macnaha labaadee culimmada ay ku macneeyaan waxa ay tahay looxulmaxfuudka ajalka qofka uu ku dhimanayaa lagu qoraa ayb kitaabo kalena waa jirta oo oo la qoraya laleeyahay qofkaan haddii malaga la siinayo haddii uu qaraabadiisa xiriiriyo intaas uu noqonaa cumrigiisa hadduunan xiriirininna intaas midka marka looxulmaxfuudka ku qoran ilaahay baa og waana midka uu samayn doono kor iyo hoos ila ogyahay mathalan hadduu qaraabadii xiriiriyo toddobaatan sano hadduuna xiriirinin labaatan sano wuxuu ogyahay alla inuu qaraabadiisa xiriiri doono loox maxfuudka toddobaatan ugu qoray kii marka loo qoro unbuu ku dhimanaa qofkan labadaas macno waa ku sheegaa wa macnaa yansaa lahu fii atharihi ay yunsau lahu fii atharihi ay yuaara yuakharu lahu loo dibdhiga isaga fii ajalihi waqtigiisa iyo cumrihi iyo cumrigiisa wa canhu qaal kaana abu dalxata abu dalxa wuxuu ahaa akhara alansaari bilmadiinati ansaarkan ugu badan madiine dhexdeeda maalan xagga maalka min nakhlin timir ah wa kaana axabu amwaalihi maalkiisa ka loogu jacayl badan yahna bayruxa buu ahaa wa kaanat mustaqbilata almasjidi wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali w salam yadkhuluhaa nabiga waa geli jiray wayashrabu wuxuu ka cabi jiray min maa in fiiha dayibun biyo macaan ayuu ka cabi jiro wanaagsan falama nazlat hadihi alaaya markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wa ina axaba maalii maalkeyga ka loogu jacayl badan yahay ilayana bayruxaa weeyaan wa inahaa sadaqatun lilaahi tacaala ilaahay bay sadaqo u tahay arjuu birahaa baan rajaynayaa khayrkeeda wadukhrahaa kaydkeeda cinda allahi tacaala baan ka rajaynayaa fadachaa dhig yaa rasuul allah xayu meel araaka allahu alla uu ku tuso faqaala rasuulu lah sal ly slam bakin dalika maalun raabix liibaan dalika kaagaasi maalun raabixun weeyaan dalika maalun raabix waqad samictu maa qulta waanan maqlay waxa aad tiri wa inii araa anugu waxaan u arkaa an tajcalahaa fi laqrabiina qaraabada inaad siiso ood u yeesho faqaala abu dalxata waxau yihi afcalu yaa rasuul allah waan samaynayaa faqasamahaa abu dalxatu faqasamahaa abu dalxata abu dalxata wuu iska qorayaa faqasamahaa abuu dalxata abuu dalxa marka waa qeybiyey fii aqaaribihiba u qeybiyey iyo wa bani camihi muttafaqun caleyhi xadiidkan waa soo marnay horaanu soo marnay casharkii hadda hore u nagu soo dhaafay wa sabaqa bayaanu alfaadihi fii baabi linfaaqi mima yuxibu buu kusoo hormaray wacan cabdillahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma qaal aqbala rajulu ilaa nabiy llahi sala allahu aleyh ali wasalama nin ayaa nabiga xaggiisa usoo jeestay faqaala waxauu yidhi ubaayicuka cala alhijrati hijro ayaan kugula mubaayacoonayaa iyo waljihaadi iyo jihaad abtaqi l ajarkii baan raadinayaa min allahi tacaala allaan ka raadinayaa qaala waxa uu yidhi fahal min waalidayka axadun xayun labadaada waalid axad nool ma jiraa <coughs> qaala nacam buu yidhi haah bal kilaahumaa labadoodaba waa nool yihiin qaala waxa uu yidhi fatabtaqi l min allah ajri ilaahay miyaad ajriga ka goobaysaa tacaala sareeye ka raadinaysaa qaala nacam buu yidhi qaala farjic laabo ilaa waalideyka labadaadii waalid u laabo fa axsin suxbatahumaa suxbadooda hagaaji muttafaqun calayhi iyaga marka dhaqaale oo la joog buu yidhi la jir wahada lafdu muslimin wa fii riwaayatin lahumaa jaa rajulu nin baa u yimid fasta'danahu fi ljihaad jihaadka ayuu kaga idin dalbaday fa qaala waxa uu yidhi axayun waalidaaka labadaada waalid ma nool yihiin qaala nacam buu yidhi qaala fa fiihimaa fajaahid labadooda ajarkii jihaadka ka raadso saas weyaan macnuhu nacam ee fajaahid iyaga ku jihaadee dil ma ah macnaha nacam taas waa layska garanaya inaan inaynan ahayn ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofka labadiisii waalid ay nool yihiin marka waxaa dhici karta waxaan waa waaqacatu cayn nin baa nebigu u yimid sidaa islaa buu yidhi nebigu marka ninkaa wuxuu ka arkay waalidkiis inay u baahan yihiin buu ogaaday waxaa laga yaabaa inay keligii waalid ay ilmo ka haysteen marka kaalmadiisana aanay ka maarmin waalidkaas ka baaba-aan la dhihi maayo jihaadkan waa fardu kifaaya dadaa gelaayo waalidkaanna waa fardu cayn hawshiisa nacam fardu caynna fardu kifaaya laga hormarin maayo markaasoo kale so waxaa garatay maaha laakiin hadduu jihaadku fardu cayn ou noqon markau noqdoo kale iyadoo markaas maxalu nathar waay nacam maxalu nathar weyn markuu fardu cayn noqdo waalidkiina uu heli karo cid markaas dhaqaaleyso oo kaleo lagu dhaafo uu heli karo cinda idin markaas uu tegayaa nacam aabaxayaa ayb waayahay macnahaasaa marka culimaduna ay u badan yihiin nacam ayb ayb marka waalidkuna marka isaga waxaa weeyaan eh, eh, shanigiisu marka waa faasul fardu cayn uu ku yahay nacam haddii laakiin uu haysto dad badan oo wiilal badan oo ay joogaan u kaalmaynayaan qaar inay diraan marka waa fiican tahay nacam oo fardu kifaayada soo guto ajrigaana soo helo ayb wa canhu can الnabiy sala اllahu alيyh ali wasalama qaal laysa alwaasilu bilmukaafi layse alwaasilu midka wax xiriirinaayo ma aha kan qaraabadiisa xiriiriya ma aha bilmukaafi'i midka abaal gudo oo haddii yacni isaga la xiriiriyo wax xiriirinayo haddii la gooyana aan waxba xiriirinaynin walaakina alwaasila kan wax xiriirinayo alladii midka weyaan idaa qaacat idaa qudicat raximuhu qaraabadiisa haddii la gooyo qaraabanimadiisa wasalahaa isaga xiriiriyo nacam idaa qadacad mau ku qora yah idaa qadacat hadday gooyso raximuhu isaga qaraabadiisu hadday gooyaan wasalahaa isaga xiriiriyo kaas weyaan midka rasmiga ah rawaahu lbukhaariyu waasilka midka qaraabada xiriiriyaa wuxuu leeyahay ma ahan midka haddii la xiriiriyo isaga u xiriiriyo ee markaan markaan la xiriirinina duurkiisa iska gelaayo ma ahane waa midka marka la gooyo qaraabadiisu ay goyso isaga wax xiriirinaya rawahu lbukhaariyu waqatacad bifatxi lqaafi wataa wa raximuhuna marfuucun weeyaan calaa anahu faacil wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam alraximu qaraabada mucallaqatun bilcarshi mucallaqatun mid la suray weeyaan bilcarshi carshiga taquulu waxay dhahaysaa man wasalanii wasalahu allah qofkii i xiriiriye allah xiriiriyo waman qadacanii qofkii igooye qadacahu llahu allah gooyo sidaabay bay dhehaysaa mutafaqu calayhi wacan ummi lmu'miniina maymuunata binti alxaaris radia allahu canha anaha actaqad waxay xuraysay waliidatan addoon walam tasta'dini nabiya sala allahu aleyh waali wasalam nebigana kama aanay idin qaadanin falamaa kaana yowmuhaa maalinteedii markay ahayd alladii yaduuru calayhaa ee marka nebiga uu kusoo wareegayo tookadeeda fiihi maalinkaa dhexdiisa qaalad waxay tiri yaa rasuul allah inii actaqtu waliidatii addoontii aan lahaa waan xoreeyey rasuulka ilaahayo qaala awa facalti oo ma sidaas baad yeeshay qaalat nacam bay tiri hah qaala amaa inaki adigu ama inaki adigu low acdaytihaa haddii aad siin lahayd akhwaalaki abtiyaalka kaana acdama liajrika ajrigaaga kaasaa u weynaan badnaan lahaa oo yacni haddaad ila tashan lahayd buu yidhi abtiyaalka inaad siiso ayaan ayaan kuu ishaari lahaa taasaana kuu ajar badnaan lahayd ood xiriirisa marka abtiyaalka muttafaqun calayhi waxaa laga qaadanayaa marka eh, xadiidkan haweentu inay xoolo yeelo karto maxaa yele hadda iyadaa lahayd addoontan ko laba waxaa kaloo laga qaadanaya haweenta maalkeeda inay ku tasarufi karta kan iyada ay leedahay biduuni iyadoon yacnii idinka qaadanin eh, zawjki iyadoon idinka qaadanin amaa xadiidka dhahaayo yaanay sadaqaysanin ilaa inuu zawjkeeda u idma ma ahane waxaa lagu xambaarayaa sida fadliga badan oo kaamilka a ah. nacam laakiin iyada xoolaheeda waa sadaqaysan kartaa kan ay iyada gaarka u leedahay so ma xadiidkii kalena waa tou ahaa bilaal markii uu soo marayo marada uu watay oo haweenku ay ku ridayeen dhagadhagahooda iyo dahabkooda iyo yacni nimankoodii lama soo tashanin xoolihii ayaga ay lahaayeen waay nacam howlkaasaana jumhuurtu ay u badan yihiin jumhuur ahlilcilmi waxaa marka qaraabada xiriirinteeda lagu sheegayana waxaa weeyaan eh, yani in loo ixsaan falo ixsaan falidoodana marka wax kastoo ixsaan ah in loogu loogu ixsaan falo oo ay ka mid tahay yacni waxbaristooda in lagu dadaalo oo lagu dadaalo yacni hadday baahan yihiin waxsiintooda dhar in loo eh, dhar ugadidooda la talintooda nacam in lala taliyo iyo yacni hadday gar daran yihiinna in dadka laga waaniyo nacam oo laga celiyo dadka nacam waxyaabahaas o dhan marka waxay u noqonaysaa eh, ixsaan ay u noqonaysaa nacam ee dulmiga laakiin in lagu taageero ixsaan maba u ahaba eeka nacam taas lugooyay u tahay qaraabada ninkaas waa gooyey qaraabada nin gooyey waay nacam hadduu kula macaamilo yacni wada saan aad ku socotaa waa fiican tihiin oo isagona lacagta wax ka bixinayo kaa iyadu marka waxaa weeyaan waa waa waa ma noqonayso qaraabo xiriirin maahan waa qaraabo goyn waa unsur akhaaka daaliman oo madluumana laysku ogaa hadduu daalim yahay sharta in laga celiyo n hadduu madluum yahayna in la garab istaago nacam oo yacni loo hiiliyo uhiilintaasina markaa de ma aha iyada laftirkeeda yacni qof kasta inuu yidhaahdo annagaana laga gardaran yahay waa nalaga laga gardaran yahay o isdifaacaynaa kuwaasna annagaana laga gardaranya o isdifaacaynaa ay marka isbabaabi'iyaan marka oo dagaalada qabaliga sida ay ku salaysan tahay sidaas ma aha nacam maxaa yeele waa la yaqaanaa soomaalida dhaqan ahaanna waa fahmi karaan dadkuna da waa yaqaanaan dagaalada qabaliga waxay ku salaysan yihiin qolo kastaana waxay culummo xunxunaa u joogto dhahayso waa isdifaacaysaan idinka idinkaa saxsan kuwa kalena dad baa u jooga saasay dhahayaan waxa ay tuurayaanna waa wax lagu halaagsamo nacam waa nin gurigiisa cid ugu soo gashay maaha inuu la dirirayo nacam meelo xaafado kaleo wuxuu u raadsanaa dad kale nacam waxaas marka ma la dhaho kaasoo kale difaac ma aha nacam soo ma garan dagaaladaas oo kale marka waa dagaalo fidno ku salaysan waa qabaa-ilku isdirirayaan nacam kuwa ay qabaa isdirirayaan wa can binti abi bakrin asidiiq radia allahu canhuma qaalat qadimtu qadimat calaya ummii hooyadayba iisoo gashay wahiya mushrikatun iyadoo mushrikad ah fii cahdi rasuulilah sal ly salam fastaftaytu rasuulallahi sal ly salam nebiga ayaan ka jawaab dalbay qultu waxaan idhi qadimat calaya ummii hooyadayba ii soo gashay wahiya raagibatun walxaal hiya iyada oo raagibatun idamcayso waxbay iga rabtaa oo xoogaa ixsaan iyo waxbay iiga baahan tahay afa asilu ummii hooyaday miyaan xiriiriyaa qaala nacam buu yidhi hah silii ummaki hooyadaa xiriiri muttafaqun calayhi marka waalidku hadduu gaal yahay xataa walciyaadu bilah inuu xuquuq leeyahay nacam oo la xiriirinayo oo hadday baahan yihiin oo ay dhibaataysan yihiin waxaa waajib noqonaysa markaasi inay eh, waxaa waajib noqonayso inay markaa la xiriiriyo ee wax la siiyo soo ma garanin in wax la siiyo ayaa marka waajib noqonaysa oo waa gaalo waxba lama siinayo la dhihi maayo nacam ayb sida nabiga caleyhi isalaatu wassalaam xadiidkanba uu ku tilmaamaya wa qowluhaa raagibatun uu yidhi ayb wa qowluhaa raagibatun ay tiri ay daamicatun cindii iyada oo idamcayso tas'alunii shay-an ay waxay weydiisanayso qiila waxaa la yidhi kaanat ummuhaa hooyadeed oo min annasabi weeyaan wa qiila min alradaacati hooyadeed oo nuugmada ah waay wasaxiixu lawalu sida saxiixa ahna hooyadii dhashay weeyaan nacam marka waalidku gaal waaye iyo faasiq waaye iyo waxaas wax loogu diidi maayo nacam hadduu waalidku isaga marka gaal uu yahay mathalan oo kale ama faasiq ood og tahay xoolaha yacni aada siinayso inuu wax kale ku samaynayo adiga waxaad u niyeysanaysaa xoolahan inaad isaga ku xiriirinayso oo aada isaga u ixsaan falayso meelo fiican inuu ku isticmaalana waa kula talinay nacam waana waaninaysaa waxawaa baraysaa waalidkii laftirkiisa hadduu isaga marka xoolaha intuu kaa qaato gurigiisa iyo xaafadihiisa markau la tago oo wax xun ku sameeyo isagay jirtaa taas adiga shaqa shaqa kuma lihid nacam ayb wacan zaynaba wa can zaynaba athaqafiya zaynabadii thaqafiyada ayd reer bani thaqiif ahayd imra'at cabdillahi bni mascuud ahayd radia allahu canha imra'at cabdillahi bni mascuud radia allahu canhu wa canhaa qaalat waxay tiri qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam nabigaa wuxuu yihi tasadaqna yaa macshara annisaa haweenow wax la baxa oo sadaqaysta walow min xuliyikunna dahabka aada isku qurxinaysaanba ha ahaada eh war wax la baxa buu yidhi qaalat farajactu ilaa cabdillaahi bni mascuud baan u laabtay faqultu lahu waxaan ku idhi innaka adiga rajulun nin baad tahay khafiifun fudud khafiifu daati lyadi gacantiisu ay fududdahay yacni ninaan waxba haysanin baad tahay faqiir ah wa ina rasuulallahi ninkeeda weyn wa ina rasuulallahi sala allahu aleyh waali wasalamana qad amaranaa bisadaqati sadaqa ayuuna faray maanta fa'tihi orada u tag fas'alhu soo weydii fa in ah, inaan adiga ku siin karo sadaqadeedii ay kugu baxayso fa in kaana daalika kaagaasi haddii uu yahay yujzi-u cannii mid iiga kaa gudaayo waa sidii la rabay oo alamru waadixun markaa wa ilaa haddii kale oo aysan adiga iiga kaa gudmaynin saraftuhaa ilaa hayrikum kayrkiin baan u leexinayaa dad kalaan siinayaa nacam bal nebiga soo orado kaco soo weydii bay tiri nacam ayb sadaqadan marka ma zakada miyaa mase waa sadaqadii sunnada ahayd culimada labada qowlba waa sheegaan waana isku hayaan saniiculbukhaarina waxaa weeyaan xadiidkan kitaabu zakaat buu soo dhexgeliyey nacam saniicu marka waxaa weyaan marka haweenta zakadeeda yani ninkeeda ma ku bixin kartaa ma siin kartaa culamada qaarkood waa siin kartaa bay leeyihin sababtoo ah haweenta ninka inay masruufto waajib kuma aha nafaqada ninka waajib kuma aha marka way siin kartaa nacam ayib ilmaheeda sidoo kale waa sii kartaa bay leeyihin qaarkoodna waxay dhahayaan sadaqadaani sadaqa tadawuc ay ahayd sunno sadaqada sunnada iyada markaa warkama taagna way siin kartaa dabcan fa qaala cabdullaahi waxa uu yidhi bal i'tiihi anti adiga u tag buu yidhi nacam adiga u tago bal soo weydii nacam maadaama de isagoo qadiyadii wax kaga jiro markaas iyadiibuu kusii qancinayo wuxuu leeyahay oradoo adiga u tagoo nebiga kaco soo weydii nacam adiga laftirkaaga maadaama adiga qofka sadaqada bixinayo adiga aad tahay nacam ayb fandalaqtu waan tegay bay tiri fa idaa imra'atun waaba haweeney oo min al ansaari ansaarta ka mida bibaabi rasuulilah rasuulka albaabkiisa ay taagantahay sal alla ly slam xaajatii aniga xaajadeyda xaajatuhaa danteeda waayo isku dan baan nahanay iyada nacam mas'alada aan rabo inaan nabiga weydiiye iyaduna ay rabta inay nabiga weydiiso ayb wa kaana rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkana wuxuu ahaa qad ulqiyat calayhi waxaa lagu riday korkiisa almahaabatu haybad nacam fakharaja calaynaa bilaalun waa laga heebeysan jiray yani nabiga caleyh isalaatu wasalaam fakharaja calaynaa bilaalun bilaal ayaa nagu soo baxay faqulnaa lahu waxaanu ku niri i'ti rasuulallahi rasuulka u tag sal ll ly fa akhbirhu u sheeg ana mra'atayni laba haween bilbaabi inay albaabka taagan yihiin tas'alaanika ay wax ku weydiinayaan xaal ay yihiin kuwa wax ku weydiinayo atujzi'u sadaqatu sadaqada ma gudaysaa canhumaa iyaga calaa aswaajihimaa nimankooda ma ku gudmaysaa sadaqadii ay iyaga bixinayaan iyo wacalaa aytaamin agoon agoon fii xujuurihimaa guryahooda joogto walaa tukhbiru hana u sheegin man naxnu annaga cidda aan nahay waa xishoonayaan nacam nabigii aada iyo aada uga xishoonayaan masaladiina waa rabaan garanin fa dakala bilaalun calaa rasuulillahi ba u galay sala allahu aleyh ali wasalam fasa'alahu waa su-aalay faqaala lahu rasuulullahi sal ll ly slam rasuulka waxa uu ku yidhi man humaa labada labada naagood iyaa waaye buu yiri nacam waa aya buu yidhi marka waxay ka baqayeen marka qaala waxa uu yidhi imra'atu min alansaari haweenay reer ansaar ah iyo wa zaynabu iyo zaynab faqaala rasul llahi sal ll ly slam ayu zayaanibi hiya zaynabayaalka waa badan yihiin waa tee buu yidhi nacam qaala waxau yidhi imra'atu cabdillaahi cabdullahi bni mascuud xaaskiisii buu yidhi nacam marka haweenku inay su-aal weydii karaan qof yacni eh, caalima ama sheeqa ah inay su-aal weydii karaan eh, su-aashooda in qof kale ay u dhiiban karaan oo taasi aysan wax dembi a ah lahayn nacam ayb oo aanay yacnii hadalkaas iyo codkaas iyo waxba inuunan dhib lahayn oo ay arrintaa bannaan tahay nacam yaa laga qaadanaya iyo nabiga caleyhi isalaatu wasalaam inuu kala garanayo isaga laftirkiisa yacni dadka markaa racyadiisa ah inuu kala yaqaanay oo kala garan kala garanayo qaala wuxuu yidhi imra'atu cabdillaahi faqaala rasuul llahi sal ll ly slam lahumaa ajraani laba ajar bay leeyihiin ajrulqaraabati qaraabada ajrigeeda iyo ajru sadaqati iyo sadaqada ajarkeeda muttafaqun calayhi nabiga marka saasoo fadwadii ugu fadwooday uguna jawaabay nacam laba ajarba marka inay kuleeyihiin ajrigii sadaqada iyo ajrigii maxay tahay iyo ajrigii iyo qaraabanimada kii ah oo qaraabada lagu xiriirinayo wacan abi sufyaana sakri bni xarbin radia allahu canhu waxaa laga wariyey abu sufyaan fii xadiidihi tawiila xadiidkiisii dheeraa fii qisati heraqla ana heraqla qaala liabi sufyaan wuxuu ku yidhi famaadaa ya'murukum bihi muxuu nebigaas idin faraa yacni annabiya sala allahu alayh ali wasalam ujeedaa qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi yaquulu wuxuu dhahayaa ucbud ullaha waxdahu alla keliya caabuda walaa tushrikuu bihi shay-an ilaahayna cibaadada cid kale ah la wadaajinina watrukuu maa yaquulu aabaa'ukum aabayaalkiin waxay dhahayaanna ka taga waya'murunaa bisalaati yacnii aabayaalkiin waxay sheegayaanoo aan diin ku salaysnayn waya'murunaa bisalaati bouna farayaa wa sidqi run bouna faraa waalcafaafi dhowrsanaan iyo wasilati iyo qaraabo xiriirin iyo wasilati meeshaas marka wasilati oo hadda maxalushaahidkiisa mutafaqun calayhi wacan abi darin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalama inakum idinku sataftaxuuna ardan dhul ayaad furan doontaan yudkaru fiihaa lagu sheego alqiraatu qiraadka lagu sheego nacam dhul marka qiraadka lagu sheego oo laga yaqaano yaad furan doontaan oo fii riwaayatin sataftaxuuna misra masr ayaad furan doontaan wahiya ardun dhul weeyaan yusamaa fiiha alqiraad dhexdeeda lagu magacaabo fastawsuu biahlihaa khayran dadkeeda khayr u darda isugu dardaarma oo dadkeedii yacni u ixsaan fala ayb ayb qiiraadku marka waa lacag uun la garanayo nisfu daanaq buu leeyahay nam daanaqana sudusu dirham weyaan saasuu ku sheegayaa naam marka waa lacag nooc lacagaha kamida marka ayuu ishaaraya lacagtaas qiraadka laga isticmaalaa wa meeshaa marka naam oo lagu dhex sheegaa fastawsuu biahlihaa khayran dadkeeda khayr iskugu dardaarba u ixsaan fala markaad furataan meeshaas dadkeeda xaq dhowra nacam ayb fa ina lahum waxay leeyihiin dimmatan magan ayay leeyihiin dimmo cahdi bay leeyihiin iyo waraximan iyo qaraabay leeyihiin nacam qaraabanimaduna marka waxa ay tahay nebiga wiilkiisa ibraahim iyagaa dhalay nacam nebiga wiilkiisa ibraahim ahaa ibraahim waxaa dhashay maariya maariyat alqibdiya maariyana asalkeeda de masar bay ahayd nacam qibdiyad bay ahayd oo nebiga waa loo soo hadiyeeyo addoon bay u ahayd waxay u dhashay ibraahim nacam wiilkiis ibraahim bay u dhashay marka taasoo nebiga ku ixtiraamaya marka nacam soo ma garanin marka taasay leeyihiin wa nacam marka qaraabanimadaas marka ku ixtiraamo aniga ay ila leeyihiin marka qofka qaraabada dadka la-ah ama yacni abtiyaal ha u ahaadan ama dadka u markaas yacni eh, eh, caruurta u dhalaan iyo dadka yacni isaga ku la xiriiro iyo eh, qaraabanimada iyo ay wadaagaan inuu marka xiriir fiican ula yeesho oo u ixsaanfalo qaraabo xiriirintay ka mid tahay wa fii riwaayatin faida ftataxtumuuhaa haddaad furataan fa axsinuu ilaa ahlihaa dadkeeda u ixsaan fala fa ina lahum dimmatan waraximan bay leeyihiin aw qaala dimatan iyo wa sihran xididtinimo xididtinimona waa leeyihiin rawaahu muslim qaala alculamaau alraximu alatii lahum kownu haajara ummi ismaaciil sala allahu alayh waali wasalama minhum raximka qaraabada waxaa weeyaan buu yidhi in haajar umu ismaaciil iyagay ka dhalatay nacam yani ismaaciil hooyadiis nabiyullaahi ibraahim saad ogsoontaha saa saara iyo yacni haajara ayaa la kala dhihi jiray labadiisa xaas saara ayuu qabay saara waa tii marka iyagoo jid maraayo nin boqora meel uu ka taliyo jabbaar ah oo haweenka iyo dadka ka qaato ayaa ayay ag maraayeen markaasaa marka wuxuu damcay nabiyullahi ibraahim xaaskiisii markaasaa iyadu marka ay nabiyullahi ibraahimna salaad uu ilaahay ku xirmay oo ilaahay salaad u tukaday oo iyadana uu yidhi hadduu ku weydiiyey maxaad ninkaas isku tihiin walaalkay waayo dheh buu yidhi nacam maxaa yeelay dhulka anagi adiga unbaa muslimka a ah meesha buu yidhi nacam marka sidii bay samaysay waxau damcay inuu gacanta la aado ilaahay waa ka fujiyey oo yacni waa waa waa la aadi waayey haddana mar labaad buu damco mar saddexaad markii dambe wuxuu yidhi war wax waxaad ii keenteen buu yidhi qaab daran oo yacni sixir iyo yacni shido badana ii keenteene iska tag buu yidhi addoonna waa siiyey marka nacam addoontaana qaaday buu yidhi orod baxa iska tag addoontii marka haajaro waa nacam iyadoo marka waxay u timid addoon wadda marka ninkii maxaa ka waran ilaahay keydkiisa waa naga celiyey addoontaana ilaahay waa kuusoo waa waa naga waa naga keensiiyey bay tiri addoontii marka um ismaaciil marka ismaaciilay u dhashay nabiyullahi ibraahim ismaaciil hooyadiis waa moogta naagta markii hore addoonnimada loo siiye waa haajara umu ismaaciil marka ismaaciilna de nebiga waa ku abtirsadaa nebiga ismaaciil buu ku abtirsadaa moogtahay qaraabada marka halkaa weyaan baa layidhi haajaradaasna waxay ahayd min misra wasihruna kownu maariyata ummi ibraahimna ibni rasuulilahi sala alla ly slam ahaana minhum inay iyaga ka mid ahayd waay ayb wabilahi towfiiq wsala allah wslam alaa nabiyina maxamed wala ali sahb slm